بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم تكمل في مصطلحات مشابهة وxaan isla soo الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية oo noogu soo الأحكام الوضعية بأقسامها kala duwan السبب miyaa tiraahdaa الشhرط الماaنع الصحة الفساad oo aanu kusoo khatilnay kala dunaanshaha xagga fiqiga ay fuqahadu ay ku kala saaraan bayn ma yusamى b الفasاad وma yusamى b الbaطل arintaaba isugu kay dambeysay amaba noogu soo dambeysay markii aanu darsigii ugu dambeeyey aanu soo qaadanay marka darsiga maanta بإذن الlah wuxuu ka bilaaban doonaa مصطلحaad kale usuuliya muhiimna ay tahay in la koobo dhowr مصطلح buu sheeka nagu barayaa meesha oo gaaraya ilaa iyo afar مصطلح ay gaarayaan مصطلحaadka maanta meesha aan ku baran doono ilaa شhan baan ula jeedaa iyo wixii markaa ka farcami kara waxaanu baranaynaa مصطلحa lagu magacaaba الxikمة wuxuu yahay الضaruuriyaat maxay tahay الxaajiyaat maxay tahay التaxsiiniyaat الأdاء الإعاadة القضاء العaزيمة والرkصة intaaba dersiga ugu horeeya uu markaa ka hadli doonaa بإذن الlahi سubحaanaه وataعaalى marka inta waa inta marka ugu muhiimsan ee بإذن الlahi aan taaban doono ama dersiga markaa noogu soo horeeya maadaama waxaas o dhan ay soo hoosgelayaan waxa lagu magacaabo الxukم الشharعي wixii gebagabadiisa ka harsan wey intaa أولا الxikمة xikmة ayaad maqashaa xikmay maxaa tahay xikmaة الxukmi xukunka xikmadiisa hiy الmaصلaxaةu waa maslaxadii alatي taتaratab عalى الficl الmaطlubi ee ka dhalanaysa ficilka layska doonayo wa hiy الغarض waana ujeedada almuraadu taxsiiluhu ee la doonayo in la helo min tashriici اlxukmi xukunka sharciyeyntiisa غaradka laga leeyahay xikma haddaad naqashid waatana badan aan iraaho arintaa in la sameeya xikmadeeda maxay tahay xikmada ku jirtaay maxay tahay qofka inuu habkaa u sameeya xikmada ku jirtaay maxay tahay marka wuxuu leey xikma waxaa lagu magacaabaa maslaxada ka dhalanaysa ficilkan layska doonayo ee takliifiga ah oo ilaahay uu nasaaray ta kale waa ujeedada laga leeyahay xukunka kan habka sababta loo sharciyeeyey ayaa xikmadiisu waxay tahay sida qaradkiisu wuxuu yahay sida hadafkiisu wuxuu yahay sida sida markay culimmadu ay yidhaahdaan fawujuubu اlqisaasi qisaas in la waajibiyo oon qof qof loo dilo markii dil uu yimaado ola kaca xukmun waa xukm wey faama sababuhu sababtiisu maxay tahay alqatlu waa dil yimid wa ama xikmatuhu xikmadiisu maxay tahay hiya xifظ الnufuusi waa in la ilaaliyo nafta nafafyaasha in la ilaaliyo min an tuzhaqa bigayri xaqin in bimacnaa nafsadaa la dilo oo la saaro iyadoo xaq aanan bimacnaa lagu dilin kama qaala allahu tacaala sida ilaahay uu yihi walakum fi اlqisaasi dadow isu dilitaanka oo qofkii qof dilaayey loo dilaayey waxaa idinkugu sugnaada xayaaةu nolol maxaa hadii qofkii qof diraba la dilo inta kalea badbaadaysa w noloshaaba idinkugu jirta marka meeshan waxaad dareemaysaa qofku waa inuu kala saaro hadda waxaa lanoo kala saaray saddex shay u isdhex geli karaa waxaa naloo kala saaray wax lagu magacaabo xikma waxaa naloo kala saaray wax lagu magacaabo sabab iyo yani markii xugum xugum baa la sheegay xugum muxuu yahay sababta xugumka keenta maxay tahay xikmada ka dambaysa maxay ta waa saddex shay aan ismid lahayn mثalا qisaas waa xugum sababta keenta maxay tahay <clears throat> dil dhacay xikmada ka dambaysa maxay tahay in naf la ilaaliyo marka saddexdaa musطalax ee erebixin ee sharciya waana waa in ay isaga kaa darmin wey wa usul الmaصaalixi masaalixda asalkeeda alati tahdifu ilayha اlaxkaam الsharciyaةu ay bmacnaa ay axkaamta sharciyada ay u hadfayso u yeeloobayso bmacnaa ay hadaf ka dhiganayso ثaلaaثaة anwaacin waa saddex nooع maslaxo markaa maqashid waa saddex nooع kow addaruuriyaat waxyaabaha daruuriga ah ee necessariga ah ee laga maarmaanka ah daruuriyaat markaad maqashid oo waxaan laga maarmin wa hiya xifdu alkuliyaat alkhams in la ilaaliyo weeye waxyaabaha lagu magacaabo alkuliyaat alkhams shan mabaadi oo asaasiya ee daruuriyaadka oo iswata oo la ilaaliyo wey oo maxaa yaele shareecaduna markay soo degtay ama aayad walbaba ama xadiid walbaba ama wax kastoo soo arooray shantaa shay sida loo ilaalin lahaa buu diinku ku salaysan yahay ko annafs nafsadii sida loo ilaalin lahaa wاddiin diinka sida loo ilaalin lahaa wاlcaql caqliga sida loo ilaalin lahaa والmaal maalkii والnasl ubadkii iyo dhashii biiijaadiha in la helo والmuxaafadaةi عalayha iyo in la ilaaliyo min kuli ma yufawituhaa wax kastoo tagsiinaya in laga ilaaliyo وayaqضي عalayha ka takhalusaya aw yanqusuhaa amaba hoos u dhimayo fashuricat axkaamu اcibaadaati cibaadaadka axkaamtiisa waa la sharciyeeye limaada litaxsiili الdiini si bmacnaa diinka kan loo xasiliyo iyo وmasaalix الdunya والآkhirة iyo danaha adunyo iyo ti aakharo وshurica الqiصاaص والdiyaatu qisaastii iyo diyadiina waa la sharciyeeyey لxفظ النفuusi in naftadna la ilaaliyo وأحكاaم الجiهاadi والridati أحkaamtii ka ratimaysa جihaadkii qofku markuu diinta ka laabtana waa la sharciyeeyey لmaada لnashri الdiini وaتaثbiitihi diinka si loo faafiyo loona sugo wa xad اlkhamrina ayaa la tashriiciyey qofkii khamro caba in xad laga oofiyo limaada lxifdi اlcaqli caqliga in la ilaaliyo wa xad الsariqati wالdamaan in qofkii waxaaba gacan laga gooyo maalka uu damajka ama w uu gaarsiiyena uu damaano waa la sharciyey limaada lxifdi اlmaal maalka in la ilaaliyo wa xad الzinaa qofkii zino galo in xad laga oofiye ayaa la sharciyey limaada lxifdi الnasli si ubadkii dhashii marka loo ilaaliyo waa tani culimada ay yihaahdaan shay walbaba inuu xaaraam yahay inaanu xaaraam ahayn waxaad ku ogaan kartaa شhantaa kuliyaad khamse u barbardhi yani ku miisaan ay shay soo qabo adoo meel kale aadan aadin yani saad u ogaatid inuu shaygaasu xaaraam yahay inaanu xaaraam ahayn haddaad ogaatid inuu xaaraam yahay waa khalaas shaygu waa xaaraam haddii shanta aanu ka hor imaanin shaygu markaa xalaal buu noqonayaa usoo ay shay soo qabo ma waxaad qaban lahayd qaadkii soo saar sigaarkii soo saar shanta u bandhig النفس نفسda مxuu gaarsiiyey ko الdيin diinka wax miyuu u dhimay الcaqل caqli wax miyuu u dhimay almaal wax miyuu u dhimay النasl ubadkii iyo ilaalintii wax miyuu u dhimay shantaa shay waa shanta shay diinka dhan uu usoo degay in u ilaaliyo haddaad aragtay shay kasta ee adduunkan yaal inuu shantaa ka hor imanayo shaygaas waa xaaraam qof kale adoon weydiinin maxaa daruriyaat kamsa wey noloshii waay alkuliyaat ams noloshii waxay ku istaagi lahayd wey marka inuu qofku intuu jirjiire u yihahdo sigaarka waa xalaal ama uu yihaahdo eh, qaadka waa xalaal waxay la tahay qofka isaga siduu markaa uu runtii isaga ilnisaabaya xaqiiq jirta oo hortaagan waana ogaan doonaan markaa aan ogaan doonaa insha allah marka hore usii gudubno duruyaadka khamsigaa sida ay faa'iidada u leeyihin inta marka laga soo baxo kuwa waxay ah laga maarmaan alxaajiyaad baa jira waxyaaba loo baahan yahay waxna waa laga maarmaan oo haddii la waayo daruura maxaan ku qeexaynaa waa wax hadii la waayo qofka uu halaagsamayo aanu noolaan karin laakiin xaajiyaad waa wuxuu u baahan yahay hadda la ogaan karaa wahiya tasiiru wahiya taysiiru subuli اlxayaati calى اnnaas waa fududaynta loo fududaynayo nolosha wadooyinkooda dadka loo fududaynayo litakuuna xaajatuhum sida ay si ay baahidooda u noqoto muyasaratan mid fudud walaa yakunuu في تdبيiri أmuuri xayaaتiهim fي xaraجi min أmrihim oo ayaan ahaanin markay umuurtooda ay dabaranayaan umuurtooda adduunyo kuwa bmacnaa ciriiri kaga sugan oo waxaa la yihi tan waa xaajiyaad wax loo baahan yahay lakin hadii la waayo macnaheedu ma dadku inay dhimanayaan faqad shurica الbayc bayc baa la sharciyeeyey والإijaaraةu wax la kala keraystaa la sharciyeeyey والtijaaraةu wax laga kala beyc mushtara la sharciyeeyey والwakاalaةu in hebel hebel wakiil ka noqon kara la sharciyeeyey والcaariyatu in wax lakala amaahan kara la sharciyeeyey وغayru dalik intaasoo dhan diinta way sharciyeysay لmaada litaysiiri umuuri الnaasi si loo fududeeyo dadka umuurtooda addunya si loo fududeeyo wa shurica الfiطru والqasru fi الsafari waxaa kaloo la sharciyeeyey inuu qofku afuri karo salaadana gaabin karo markuu safarka uu ku jiro لmaada ليحصل نوع من الترف من, من الترفهدة حتى يكون به المسافر في يسر من أمره si arinkaas uu uga soo xasila nooع oo faajafajayn ah fududayn si qofka musaaفirka uuna safarka ugu adkaanin ugu fududaado ليqضي xاajaتahu min sفrihi duna مashaqة uuna qofka uu u guto danta uu safarka uu ka lahaa iyadoo dhib marka ayaan soo gaari xaajiyaad baa lagu magacaaba idan xaajiyaadka waxay noqdeen addunyadii hadii loo baxo beecii ijaaradii wakaaladii tijaaradii xaajiyad waa loo baahan yahay dadkiibaa u baahan noloshii kala socon maysa haddaan wax la kala gadan haddaan wax la kala kiraysan haddaan meesha beemushtar aanu jirin haddaan wax la kala amaahan waxyaaba fara badan baa hor istaagmaya xaajiyaad waxaa ka midoo kale maala qofk markuu musaafirka u yahay soonkii ma wadi karo waa musaafir salaadii inuu afar ragco maanta dhan usoo taagnaado noocan ma mashaqaa ku jirta waa loo fudeya xaajiyaad baa lagu magacaabaa laakiin u barbadhig daruuriyaadkii manasada qofka ma dhimanaya hadduu beec u waayo ma dhimanaya qofka haddii noocan uu waayo masalan salaadii aanu gaabin waa maya marka haddaad u barbardhigto daruuriyaad iyo xaajiyaad xaajiyaadku waa darajada labaad dhag kalaa jirta ataxsiiniyaad waxyaabaha bimacnaa wanaaj waxyaaba bmanaa qurxin waxbay qurxinaysaa un keliya waa takmiiniyaat wey waxyaaba dhamaystira wey kuwan faqad shurica tandiifu tanaduf nadaafintii iyo wاtaطahuru iyo qofka inuu istahaaro oo bimacnaa waxaa la jeeda uu isnadiifiyo طahaaro qaato wالtazayunu iyo qofka inuu isqurxiyo waxaasoo dhan waxaa logu tala litaxsiini الmadaahir si qofka muuqaalkiisa uu wanaajiyo وشhuricat الآadاab الmkhتalifaةu aadaabka kala duwan waa la sharciyey liyجriya الmuslimuuna calى jamiil الcaadaati وamaxaasin الأmuur say muslimiinta markay wada dhaqmayaan ugu duraysadaan caadaadka teeda wanaagsan iyo umuurka teeda wanaagsan waxyaabahaas o dhan taxsiiniyaad in la yihahdo maala habkaabaa wax loo sameeya habka wax loo nadiifiya dharkaas hala gashto waktigaa lasoo cadarayso saan hala ya waa taxsiiniyaad oo qofka hadduu waayo uma dhimanayo wey aduu maro isaga bedelo uu waayo noloshiis waa caadi way soconaysaa wey marka shay walbaba amaba fii hada diin marka laga hadlayo masaalixda ay diintu ay u timid ama axkaam sharciya kulha saddexdaa shay wey ama duruuriyaadkii baa la ilaalinaya ama xaajiyaadkii baa la kala hagaya ama taxsiiniyaadkii baa la dhamaystiraya diintun inta kama baxsana wey waxaan kaloo u gudbaynaa masalo kaloo lagu magacaabo tacliiq الأxkaami bاlasbaabi duna اlxukmi qaacidadan aad bay muhiim u tahay tacliiq الأxkaami axkaamta oo lagu xero biاlasbaabi sababaha oo lagu xero duuna اlxukmi xukunka ka sokow in lagu xero algaalibu sida badan ana alaxkaama الsharciyata axkaamtii sharciga ahayd tunaatu waxaa lagu xeraa biasbaabiha sababteeda lagu xeraa sida u badan tahay waa in la yihahdo arintan waxaa keenay sababtaa baa keentay wahiy alawsaaf الظaahiraةu asbaabta laguu sheegayno waa celasha muuqata almundabidatu ee kooban duuna xikamiha iyadoo aan la milicsanin xikmada meesha ku jirta oo ah xikamtu maxay noqon kartaa wahiy almasaalix wاlmafaasid maxaa masaalixo meesha ka dhalanaya maxaa mafaasidoo dhibaatooyin meesha ka iyadoon la milicsan bay dadku waaa waxaa badanaa lagu xiraa bilasbaab falqisaasu maala qisaastii qisaasu inay timaado oo qof qof loo dilo manuuطun bisababi waxaa lagu xiraa sababtaa marba hadduu dil u yimaado maxaa dhacaya qisaas baa imanaysa wa huwa alqatlu waa dilkii alcamdu kas ahaa oo lakac ahaa alcudwaanu ee cadatinimada ay ku jirta waa dil ulakaca markuu yimaado qof uu qof kale si bimacnaa kasta oo ulakaca markuu u dilo waa marka qadligu imanayo sababta waa taa fain wujida hadii la helo qatligii wajaba اqisaas qisaaskii baa waajibaysa walow lam tuujad yaanan la heline marka su-aashan waa maxay maradowna ma inaan xikmadda milicsanaa mise sababta inaan milicsanaa asalku wuxuu yahay in xikmadda la milicsado dil baa la helay qisaas baa imanaysa xikmadduuse maxay ahayd qisaasta laga lahaa in naf la ilaaliyo soo maaha marka wuxuu leeya walow lam tuujad yaanba la heline xikmatuhu xikmadii qisaasta laga lahaa yaan la heline wa hiya xikmadaasu azajru waa ka celino can اlqatli dilka dadka laga celiyo waa taxsiilu اmni amniga in bimacnaa la sugo bian lam yakun hunaaka meesha yaanaba jirine man yaclamu ruuxa og ruux og biiqaaci اqisaasi maala inuu qisaasti marka ay dhacayso maala waxaan nidhi saddex shay waataan usoo kala qaybin waxaan nidhi sabab waataan nidhi iyo waxaan nidhi xukum waxaan nidhi haddana sabab haddana waxaan nidhi xikma waataan soo nidhi sooma xukunku muxuu ahaa waa qisaas sababtana waa maxay qatligii xikmaddana waa maxay nafsadan bimacnaa la ilaaliyo marka wuxuu leeyahay xukunka iyo sababta isku xiran yihin mar hadii sababtii la helay oo dilkiiya maxaa imanaya xukunkii automatic bu imanaya oo ah qisaasti waa imanaysaa laakiin se xikmad lagama lahayn xikmaddana maxay ahayd in qofkan marka la dilayo dadkoo dhan ay arkaan sidii hebel loo dilayo oo kadibna eh, kumaan oo nafsadooda ay u qorxin lahayd inay dad dilaan ay ogaga baqaan is yihahdo alla hadiiba dil meesha uu jiro dadka laysu dilayo waa intaasoo markaa oo doorka lagu yimaado ay ka baqaan marka wuxuu leeyahay taa marka waa dadki in lagu edbiye soo maaha waxaa laga yaabaa xikmadaba inaan la helin oo ah qofkan marka la dilay kisaasta laga oofinayey inay ogaayeen laba ruux oo dawladdii ah, aanay la socon marka yaa darsi loogaga dhigay haddaana meeshii dadki aanay joogin lxifdu nufus ninkan waa la dilay khalaas ninkan mar dambe ma dili doona haddaa la dilay uu tegey soo ma yaa soo hara dadkii la tusin lahaa darsi looga dhigi lahaa meeshii ma joogaan xikmaddii marka ma fushe xikmaddii marka maysan fulin marka wuxuu le walow lam tuujad xikmatu xikmadiisaba yaan la heline shaygu marka uu soconaya qaacidadan qaacido ka daqiiqsan buu hadda ku siinaya wاlftaaru maala afuritaanka qofka inuu afuro safar markuu ku jiro manuuطun bicilatihi cilada afur in afuritaanka loo baneeyey bay ku xiran tahay cilada maxay ahayd wahy safar safar ba haddaa geshid maxay waad afuri kartaa duuna xikmatihi xikmadiisa la melecsan maayo wa hiya dafcu اlmashaqati xikmaduna waa maxay xikmadda laga laha waa maxay qofka marka afur leeyahay mashaqada in laga celiyo faman kaana fii safarin ruuxa ku jira safar safarkaasoo hayri saaqin aanan dhib badnayn faina alfitra afuritaankii jaaئizun lahu ruuxa waa u banaan yahay walow wujibat اlmashaqaةu mashaqadiiba hala hele eh duuna safarin walaa maradin safar la'aan iyo cudur la'aanba walow wujidat almashaqaةu duuna safarin walaa marad lam yajuز اlfiطru in kaanat mima yumkinu اxtimaaluha furitaankii ma banaanaan lahayn hadii waxaas loo dulqaadan karo maslada iyada mxuu leeyahay maala hadda dad ba waxay ku leeyihiin waagii hore eh, safarka la safri jiray eh, salaada in la gaabiyo way ahayd number two qofka inuu afuro way ahayd lakin hadda safarku raaxo diyaarad baad raacaysaa eh, mukayfa oo air condition marka ay ku jirto hotel baad ku degeysaa safarkii marka mashaqada marka looma ban qofka salaada inuu gaabiyana maaha dad ku fatwoonaya la arkay inuu maxay haddana oo soonkii afram uu buriye maaha waa inuu soomo marka su-aasha imanaysa waxay tahay qofka waxa uga jawabaysa waxaa leedahay aslan marka la lahaa qofka musaafirka ha afuro salaadan ha gaabi marka la lahaa xukumkama waxaa lagu xiray xikmadda miyaa lagu xiray mise cilada safar ayaa lagu xiray safarkaa lagu xiray marba haddaad safar geshid maxaa kuu banaan inaad afuri kartid maxaase kuu banaan in aad salaadii gaabin kartid xikmaduuse maxay ahayd qofka kan si lagu raaxayo dhib aan u dareemin marka shaaric الشhaariع الxakiim lam yaltafit ilى الxikma walam yarbط الxukma balxikmatu xukumka xikmada laguma xirine xukumka waxaa lagu xiray sababtii baa lagu xiray sababtiina waa ay jirtaa hadda marka safarka haddii xataa u noqdo safar luxisa oo min min min fundiqin ilى aakhar min طaa'iratin ilى أkhra oo raaxada aad ku jirtid oo luxis safarka uu ku noqdo safarkaa salaadan waa gaadanaysaa waana soomaysa ilaahay meesha ugu quruxda badan aad joogtid ugu dhaxdo badan maxaa xukunka lagu xiro waa maxay bisafari walaysa بالxikma masalada marka waa masalo muhiima faman kana fii safari غayri saaqin faina اlfitra jaaئizu lahu walow wujidat اlmashaqaةu duna safari walaa maradi lam wlow wujidat اlmashaqaةu duna safari walaa maradi lam yujizi اlfiطru in kaanat mima yumkin اxtimaalha ma maqarki waa laga yaabaa haddii la yihahdo maala hadalkaa wuxuu ula jeedaa waayahay waxaa la yihi xikmaddu waxay ahayd xikmaddu soomahan mashaqada in laga celiyo sooma suurtoobi karto qofka isagoon safrinba inuu markaa mashaqo u dareemo qof adigu maantana guriga ka shaqeynayay waxaa laga yaaba inuu ka dhibaato badan yahay amaba ka daal badan yahay qof maantana safar ku jira sooma marka ma waxaan leenahay qofkii mashaqo isagoo gurigiisa jooga maanta dhan u shaqeynay qofkaa salaada hagaabiy maan leenahay maadaama uu daala waaan len haysta ruuxa isaga ha afuro maya maxaa yeele xikmadda wa lagu xera waa ahayd maay waxaa lagu xera safar ee laguma xerin xikmada laguma xerin laguma xerin ula jeedaa mashaqadii laguma xerin haddii mashaqo lagu xerin lahaa maxaa iman lahayd qof kastoo gurigiisa iska jooga maalintuu guriga ka shaqeeyo ka shaqeeyo jardiinkiisa oo wuxuuna sameeyo oo maantana wa kala dabaro isagoo gurigiisa fadhiya maadaama hebel uu mashaqo u dareen ha soo ha iska afura maanta talaada ha qasriya meesha iman lahayd marka xukunkaas xukun shaqaynaya maaha wey marka wuxuu le walow wujidat ilmashaqatu haba la hele eh eh duna safrin walaa maradin hadii walow wujidad hadii la helo almashaqatu hadii la helo duna safrin walaa maradin iyadoo safar iyo marad aanu jirin lam yajuز اlfitru maba banaanaba in la afuro in kaanat mima yumkinu اxtimaaluha hadii ay tahay waxyaabaha marka qofku uu micnaha u dul qaadan karo meesha marka wuxuu rabaa inuu tilmaamo marka qaarkiiba waxaa laga yaabaa inuu in mashaqadu ay tahay mid murhiqa qofku oo laga yaabo inuu nafsada marka meesha uu ku waayo xukunkeeda kale leedahay marka xaalad gaar u leeyahay wax maradku inuu meel xun uu gaaro kaas xugun gaara uu leeyahay laakiin ayi mashaqa ay gaartay maxaala shaarici meesha kuma xirin qaacidada marka waa sidaas arinta kale waculliqa nasabu اlawlaadi min abiihim bizawjiyati tiirinta ilmaha loo tirinay aabahoodna arinkaa waxaa lagu xiray bizawjiyati marba haddii labadan ruux oo nikaax xalaal uu dhex maray ilmo kastoo meesha yimaadaya loo tiirinaya odaygii dhale baa loo tirinaya لأنها أمر ظاahiر منضبط waa أmر muuqda ee koobsami kara cilo la taaban kara wasف ظاahir wey duuن الwaطء laguma xirin ee mثa labada ruux ba isqabaan waxaa laga yaabaa iyagoo isku nikaxsan meesha hadday ilmo ay dhashaan ilma meesha yimid waxaana laga yaba labada ruux inaysa isla aqalgelinba xukunka ilmaha waxaa loo tirin odayga loo tirin maxay rasulka alay sl slam ahaa alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajur xadiidka soo mahayn labadasoo نikax iskuma dhalin waa laga in haddii xataa ay zine intay gasho ilmihii meel kale ay ka yimaada ilmaha yaa loo tirinaya odaygii iyada qabaa loo tirinaya kan kale zinada dhagax buu leeyahay wey yani xukumka waa maxay zawjiyadu ku xiran yahay xukumka kuma xirna labada ruux ma galmoodeen oo guri mooda gale arrintaa kuma xirna maxaa wuxuu le dun اlwaط لأnahu أmru yakfى maxaa arrin qarsoomi karta wey walaa yuطaلc عalayhi lamana ogaan karo whaakada wii lami masaaishu waa sidaas marka mar walbaba sababkii ayaa shayga lagu xeraya lagu xeri maayo hawshii kale ka dambeysa hada wqad أlafa الculamaaءu fii xikmaةi التashriici kutuba minha culamada waxay ka alifeen xikmaة الtashriic markay ka hadleen kutub ay ka mid tahay xujaة الlahi الbaaliga oo lawaliy اlaahi dahla wuu iska leeyahay maraajicdu ku siinaya ogow wa waxaa ka mida ah xikmaة الtashriici lishaykh maxamed الxadri kutubta alkhadri kutubtaasoo kale aad bay u wanaagsan tahay qofka inuu maxay u aqriyo walidalika xikmaة التashriic iyo waxyaabaha maarata rafc اxajar xaraja can اluma iyo tashriic waxyaabahaasoo kale cilalta cadaynaya waa in marka qofka uu fahmo maxaa waxaa ogaanaysa waxa banaan waxaanan banaanayn number labo qaacidada lagu magacaabo ada waxaa jira wax lagu magacaabo ada icaada qada saddexdaba isdhex gala alada maxaa lagu magacaabaa waa tan le facalayhi اlada facalayhi اqada facalayhi icaada ba culamadu yirahan kutubta hebel waa inuu wix soo gudo waa inuu qaleeyo waa inuu kusoo celiyo maxay kala yihiin marka alicaada huwa ficlu اlcibaadati fii waqtiha muxadadi laha sharcan waa qofka inuu cibaadadii uu sameeyo uuna ku sameeyo waqtigii loo xadiday sharci ahaan wain adraka min الصalaaةi rakcaة fi اlwaqti wain adraka hadduu haleelo min الصalaati salaada xaggeeda rakcatan hadduu ka haleelo fi lwaqti waqtigeeda lagu jiro fakuluha ada salaadoo dhan waxaa lagu tilmaamaya ada inay tahay qof baa maala wuxuu tukanayaa wuxuu soo haleelay salaada casrkuu dib u dhigay wuxuu ka haleelay salaada casr ragca markuu ka tukaday saddexda ragcood dambe waxaa laga ya in waqti kale ay ka galeen oo maqribka uu soo galay salaada marka waxa lagu maa adaa inay tahay waqtigeeda inuu ku tukaday marba hadduuba ragca uu haleelaba uu waqtigii ka mida taas waa mid ثالثا alicaada waxa la dhahaa jira oo soo celin icaadada wan iska sheegnaa soo maha iyada laftirkeeda waa waxay u baahan taha usuulkeeda ficlu الcibaadaةi fii waqtiha الmuxadada liha sharcan maraة أkhrى ficlu الcibaadati cibaadada oo la sameeyo weeye fii waqtihaa waqtigeeda lagu sameeyo waqtigii almuxadadi laha sharcan ee loo xadido sharci ahaan maraة أkhrى mar kale oo la sameeyo iyadoo ugu wacan tahay linowci min alkhalali nooc nuqsaan ah oo mufsidan kaana wax fasahaadinaya aw غayr mufsidin ama aan fasahaadinay wاlicaadaةu soo celintii in fucilat fi اlwaqti waqtiga haddii la sameeyo fahiya nowc min aladaaءi waa nooc adihii ka mida in kaana alficlu اlأwalu ficilka koowaad hadduu ahaa faasida mid faasida maala maala misaal ahaan qofkii wuu tukaday wuxuu u tukaday meelaan qiblada ahayn buu u tukaday qofkaasoo kale waxaa leeyahay salaad waqtigan wuu jooga waxa le salaadaadu meel qaladaad u tukatay hadda waxaad ula jeesataa qiblada ula jeeso ruuxa isaga marka qiblada dib haddana marka lasoo bilaabaya wuu tukanaya salaadaas marka waa lagu magacaabaa icaada lagu magacaaba marba haddii isla waktigii la joogo marka uu tukado icaadada marka waa ficil aad samaysay cibaado aad gudatay oo aad ku soo celinaysid maadaama cibaadadii hore ay ku soo dirida ama ay ku timid nooc qalal ka mida ama nuqsaan baa katimi ku timid ama shuruuddeeda nuqsaan ay ku timid ama arkaanteeda wax ku timid isla waktigiin waa la jooga masalan saacad baa ku haasan haddoo kale qofkii salaada casarka khalad uu ka soo galo oo inta istaago tukadoo kale wuxuu ku jira icaadadii wooda alqaضاء baa jir gu magaca alqaضاءu huwa ficlu الcibaadaةi bacda waqtiha waa cibaadada oo la sameey waqtigeeda markuu baxa kadib waqtigii almuxadadi laha ee loo xadiday lifasaadi اlأdaaءi gudashadii uu cibaadada ko uu gutay baa fasaad ku yimid aw amaseba litarkiha fi اlwaqti an wuxuu ka tegey waqtigii loogu talagalay bilkuliyaةi dhammaanteed licudrin cudur dartiga ugu tegey qada marka waxaa lagu magacaabaa cibaadada qofki inuu sameyo waqtigeedi markay baxda kadib maxay cibaadadii hore khalad soo galay ama wuuba ka tegey cudur daar buu ga tegey marka lifasaadi اadaa'i bu yiri masaladan ku baraarug ka tarki xaa'id الsawma maala gabadha gabadha maala xaa'idada ah ee dhiiga qabta inay soonka ka tagtoo kale aw maala aw tarki اmariid الsawma kadalik ama qofka xanuunsan inuu soomka ka tago oo kale maxaa dhacay marka walaa marka xaaladaas oo kale marka awsoonka ay ka tagtoo kale qadaha ay qalaynayso waa dib dambe lan ka soo celinayso sooma waa qada lagu magacaaba ninkan xanuunsan soonkii uu wadi waayo sooma dib dambu ka soo celina qada lagu magacaaba marka wuxuu leeyahy qadaha sidiisana daliil buu u baahan yahy walaa yajibu alqadaa'u ila biamrin jadiidin qaduhuna ma waajibo ilaa amar cusub inuu yimaado mooyaan ka qowli nabiyi salى اllahu alayhi wasalam uu yihi oo kale man naama can salaatihi ruuxa salaadiisa ka horda aw nasiyahaa ama halmaama fwqtuhaa salaada wqtigeeda xiina ydkuruhaa waa goortuu xusuusto meeshan waaa cadeeyay dadka ahlucudurka ah hadduu qofka salaada uu inta ka seexdo amaba uu halmaamo waqtigiis xusuustu tukanaya wmaa laysa lahu wqt mxadad waxaanan lahayn wqti go-an aan lahayn kalamr bimacruufi oo kale dadka qofki inuu dadka diinta u sheego wanaaga u faro ma wqti baa lagu xadid ma waa lagu yihi min sanad kada ilaa sanad kada ma waxaa lagu yihi min kada ilaa kada lama xadidin والnahي can اlmunkar dadka inuu xumida ka reebo kale ma waqti baa loo xadidin looma xadidin waxa la intaad nooshaha waxaad sheegi karta sheeg laa yusamى ficluhu adاءa walaa qضاءa kaa samayntii gudashadii laguma magacaabo qadana laguma magacaabo adana laguma magacaabo wاlqضاء qadihiina ykun fi الsunani أيضا sunantana way soo gelaya waa la qalayn karaa إida warada bihi الdaliilu hadii arintaa marka daliil uu marka ku soo arooray sunantana waa la qalayn kara sidii waajibaadka marka loo qalayn karo daliil marka haduu kusoo arooray marka masaladan iyada qadaha sidiisaba shala waxaan kusoo barana baabu sabab markii laga hadlayay in eh, markaad leedahay hebel ha qalleeya markaad leedahay waa in meeshii amr jadiidka horta meesha uu jiro haddaad leedahay liamri ma waa loo qalaynayaa sabab darteed sababta daliil bay u baahan tahay oo masaladii shalay eh, fatwadii sheekh maxamed saale bin cuthaymiin raxmat ullahi aleyh aan kusoo duldhisnay number labo wuxuu kaloo bayaaniyey qadaha sunada xitaa waa la qalayn karaa masalan qofkii mثلا xisbigiisa ka mashغuula sida rasulka aليه الصلaة sلام u lahaa o kale qof leilka tukan jiro oo kale inuu tukan karo qalayn karo watrka inuu qalayn karo waa haddii dliil loo hayo masأalo walba waa ina dliil marka waa in bamri jadيidin baa loo b hadan amr jadيid aan loo hin arrin ma soo gelayso khamiسa erebixinta شhanaado sharciga alcazimaة والرukصة caziime maxaa lagu magacaabaa ruksana maxaa lagu magacaabaa alcazimaةu caziime waa lagu magacaaba waajibaadkeed hiy alxukmu اlwaaridu calىa ficli waa xukumka ku soo arora ficil gayri manduurin fiihi iyadoo aanan loo eegeynin lilcudri cudurkii maala kawujuubi الصalaati taamatan inay salaadu waajibayso kale iyadoo dhan afar ragca lagaa raba afar ragco fi اaxwaali اcaadiyati xaaladaha caadiga markuu ku jiro oo kale musaafirka aanu ahayn wa wujuubi siyaami ramadaana kadalik iyo bisha ramadaan inay waajib ay noqonayso kale wa taxriimi akli اlmaytati in bakti la cuno inay xaaraam tahay taas caziima lagu magacaabaa maa waxaas wax sugan wey musaafir markii sooma afarta ragca lagaga baahanya musaafir markii sooma bisha ramadaan waa inaad soontid qofkii soo xaadara falyasumhu bu daruura meeshii kugu bixinaysa ma jirto sooma hilibka baktiga waa kaa xaaraan uma dhowaan kartid lakin waruksaa jirta haddana waxay kasoo horjeeda caziimadii wاruksa hiy alxukmu اlwaaridu calىa ficli waa xukumka ficil kusoo aroora liأjli اcudri cudur dartii ayaa ruksa lagu magacaaba istinaءan waxaa laga soo reebaya min alcaziimati shaygii caziimada ah waajibka ahaa ka qasri الmusaafiri liلصalاة qofka musaafirka salaadii inuu gaabay maxaa lagu magacaabaa ruksa waa bermission lagu ogolaado wa ifطaarihi fii ramadaan kii afuritaanka uu afurayo biramadaan wa ifطaari mariid اmuqiimi qofka xanuunsan ee neg soonka uu soomayo isagoo musaafir ahayn lakin xanuun dartii ula soomayo wa akli اlmubari lilmaytati qofka ay dhibaatada ay dhibaato ay haysato oo daruurada ay haysato inuu bakti cunoo kale ruksooyinkay ka mid tahay ruksadana sida xadiis kusoo arooray in اllaha subxaanaه wa taعala yuxibu an tu'ta cazaa'imuhu kama yuxibu an tu'ta rukhasuhu ilahay wuxuu jecel yahay in cazaaimtiisa loo guto sida marka rukastiisa loo guto ama an tu'ta rukhasuhu kama yuxibu an tu'ta cazaa'imuhu haddaan cagsiyey in bimacnaa rukastii loola yimaado sida ilaahay u jecel yahay in cazaaimtiisa markaa loo guto ruksadana waxa ilahi subxana wa tacala marka uu bixiyey ruksadii faahfaahsan buu gelaya وإida kana sababu الرuksaةi safra haddii sababta ruksada loo bixiyey ay safar ku xiran tahay lam yatarakhas الcaasi bisafarihi ninka caasiga ah ee safar cisyaan ku jira rukso ka heli maayo safarkiisa oo ka ah لأنa ruksata maxaa ruksada la bixiyey ogolaanshaha icaanaة waa kaalmayn والcaasi laa yastaxiq الcawn qof caasiya caasiya oo ilaahay caasiyeyna ma mutaysan caawimaad ma mutaysan falaa yatarakhasu ma ruksaysanayo ma lam yatub min macصiyaةi hadaanu min macsiyatihi macsiyadiisa aanu marka aanu ka toobakayn qof baa wuu safray wuxuu u safray inuu shufto uu noqdo oo wado gooyo oo dad maalkooda uu dhaco oo bilaqaysto o wado uu jaro qofkaasoo kalena waxaan leeay safar maadaama uu ku jiro wixii o dhan way ka dhacayaan aslanba maxaa yeelay ruksada ayaaban loo ogolayn maa qofka kan macsiya ku jira safar macsiya hadduu yahay waatan culimada ataa axdada waxaa ka mid ah markii la fasiri faman dura غayra baagin walaa caadin tafsiirkeeda ka mid tahay isagoo aanan xad gudbaynin waxay culimada ay ku fasireen waa inuu safarkiisa aanu ahaanin safar macsiya safar macsiya isagoo u socda oo ku jira ayaa gaaja qabatay ma waxaan leenaha ruksa qofka ku banaan wuxuu cunay markuu waayo baktiyaad cuni karta aslan safarkanba safar shaqeynay ahayn wey safarku waa inuu noqdo safar legitimigiisa leh oo sharciyadiisa leh si marka qofka ugu suurtooda inuu ruksada marka u qaato ثuma الرuksaة minha ma huwa waajib ruksadan kala saarayna ruksada waxaa kamid wax waajiba kaakli mubari lmaytati qofka mdrka ah dhibaatadu ay u geyso gaajo darteed inuu marka bakti u cuno wa minha ma huwa mustaxab waaa kamid a ah, shay iska mustaxab ah ay wanaagsan tahay lakin waajib maaha kalqasri wاlfiطri qofka markuu safar uu ku jiro kale inuu salaada u gaabay inuu afuro mustaxabaadkay kamid tahay sida ma aragtay abi saciid iyo xadiid kale markaa laga fahmi karo wa minha ma huwa mubaaxun waxaa kamida ah, wax markaa iska banaano ka beyc اcaraaya beeca kan inkastoo beec wax ku jira uu yahay haddana xaajaة الnaasi darteed waa kii la ogolaaday fahuwa mustثnى min qaacidaة الribا waxaa laga soo reebay qaacidaة الribا beeca isaga ah ee marka rasuulka alيه الصلاaةu wasalaam uu marka uu soo reebay